نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى باب الكلام في النسخ بعد العبادة والزيادة فيها باب yahay الكلام in laga hadlo laga waramo في نسخi in la نسخo la tirtiro bacd الcibaadati cibaadada qeyb ka mida in la tirtiro bacdigaas ama shardi ha noqdo ama rugni ha noqdo iyo waziyaadatu in lagu kordhiyo fiiha fi lcibaada in wax lagu kordhiyo wey haddii wax lagu kordhiyo naski ma noqonayo mise ma noqonayo iyadana waa la isku hayaa madaahibta isku haya ay bimacnaa waxa wey awal wixii laga hadlayay waxay ahayd soo socday rafcu اlxukmi asaabiq bixukmi mutaakhir bayd wix laga hadlaya hadal waxa laga hadlaya waxaa wey masaladan u guntan tahay cibaadadii qayb ka mid ah shay cibaada oo xukun ku sugnaa qayb ka mida in la gooyo qaybti kale maxay noqonaysaa mansuuqay noqonaysaa mise haabitay noqonaysaa howlahaasa laga hadlaya sidoo kale haddii cibaado hore u jirtay wax lagu kordhiyo oo shay lagu daro maxay noqonaysaa wuxuu ku yidhi idaa nasakha hadduu nasakho shay an idaa nasakha shaaricu shaaricu hadduu nasakho shay an shay cibaadadii ka miduu nasakhay wey shaygaasoo yatacallaqu ku xihan oo ku dheggan bilcibaadati cibaadadii ku dheggan lam yakun ma ahaanayo daalika nasakhidaas ma ahaanaysa shay la nasakhay naskhan tirtirid ma noqonaysa iyo baabi'in lilcibaadati cibaadadii cibaadadii la suuliyey oo la rafciyey oo la baabi'iyey ma noqonayso ee nasku wuxuu gooni ku noqonayaa shaygaa asaga oo goonida loo taabtay ayuu maxaa la yihah gooni ku noqonaya lakin cibaadadu sida ma jiraysaa marka taa waa xukn iyo masale uu riday idaa nasakha shaaricu weeye shay-an hadduu nasakho yatacalaq bilcibaada cibaadada ku xidhan oo ku dhegan lam yakun daalika naskhigaas ma noqonahayo shayga la tirtiray naskan lilcibaadati cibaadadii o dhan oo la nasakhay ma noqonaysa biajmiica in la tirtiray ma noqonaysee waxay waajibki siduu u jirahayaa waana joogahayaa naskiguna intaa uu ku dhacay ayuu gooni ku ahaanaya inta kalema saamaynayo wa min annaasi sidaa saxdaadi wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man qaala yidhi ina dalika nasqun lilcibaadati wood waxay dhaheen shay cibaadadii ka midoo haddii la taabto oo wax xun laga taabto shardi ay lahay tusaalahaan la nasaqo ama rugni ayada ka mid aha la nasqo cibaadada waa la nasqaydeen leanno shaygii horey loo yaqaanay oo la ogaan jiray ma ahana shay cusub buu noqonayaabay saasayde tusaalahaan waxay dhaheen salaadda shardi waxa u ah tahaara haddii waxay dhaheen tahaarada la nasqo meesha laga saaro waxay dhaheen salaaddii o dhan in la nasqay bay noqonaysaa oo salaadan kaloo hadda la tukanayana salaad cusub oon tii hore aan ahayn oo shardiga lahayn jirtay aan ahayn oo silaa jadiid ay noqonaysaa meesha loo soco waa fahamtay meelad saasay nimankaa leeyahy marka warkaa raba saxa maaho oo min annaasi waxaa ka mid a ah man qaala yidhi inna daalika hawsha iyada xaanifiyo wey nimankaa iyaga inna daalika oo ah shay cibaadadii ka mida ah in la nasakho naskun lilcibaadati cibaadada loo naskhay weye dhehe ah, biajmacaha waxaa la yihaa iyadii o dhan oo la nasakhay ilaa bedelan loo naskhay noqonaysaa dhe warkaasay la yimaadeen marka saxna ma ah wa min annaasi culimmada waxaa ka mida man duul baa ka mida qaala yidhi muctasile iyo raga ah weeye baa qaba cabdijabaar qaala wuxuu yidhi ina daalika hawsha iyadaa in kaana hadduu yahay bay daalika nasqigu hadduu yahay bacdan oo min alcibaadati cibaadada qayb ka mida jus iyo gobol ka mida hadduu yahay qaala wuxuu yidhi in kaana daalika nasqigu hadduu yahay bacdan oo min alcibaadati karukuuci wasujuudi min asalaati weeye salaadii oo laga nasakhay rukuuc ama sujuud laga nasakhay weeye kaana daalika wuxuu ahay naskan lahaa noqonay cibaadada waa la naskay xir waxaan fiirinayaa anigu cibaadada waxaa la naskay oo cibaadada shayga ka mid la naskaan fiirinaya hadduu yahay sida rugniga oo kale sujuuddii iyo rukuucdii oo kale hadduu yahay la nasko meesha laga saaray waxaan leenahay cibaadadaas waa la naskay baan dhahaynaagu in kaana shay-an hadduu yahay munfasilan canha shay iyada ka go-an hadduu yahay munfasilan canha ka tahaarati weye sida tahaaradoo kale weye lam yakun naskan lahaa nask ma noqonayo cibaadada la naskay lam yakun naskan lahaa ee lilcibaada ma noqonayo marka ninkaa w waxaan kala fiirinaya shayga la nasakhay ma shay cibaadada jus iyo gabal ka mid ah iyadii ku dhegan oo laga gooyeyba mise waa shay marka horeba ka madax bannaanoo ka go-naaw leanno salaaduna waa shay tahaaraduna waa shay laba shay oo kala go intaad saaka soo weysaysato iyo duurka hadda tukanaysaa marka w hadday tahay tahaaro iyo salaadoo kale isku yihiin waxaan leehay naski maaha laakiin haddii salaaddii gobol ka mida ah sida rukuucdii iyo sujuuddii atexyaadkii oo kale waxaan leehay naski waan dhahaya warka markala qaadidaas in wax daliila male qaala bacd mutakalimiin qolada caqaaidka qole ka mid waa mutakalimiintooda usuuliyintana ka mida waxay dhaheen in kaana daalika nasqiga hadduu yahay mimaa shaygii laa tujziu aysan gudaynin alcibaadatu cibaadadu aysan kaa gudaynin weeye qabla naski intaan la nasakhin ka hor weeye ilaa bihi asaga mooye aysan kaa gudaynin kaana wuxuu ahaanaya naskan lahaa cibadada in la naskhay bay noqonayo waxay dhaheen waxaan fiirinaa shaygaan la nasakhay baan fiirinaynaa intaan asaga la nasakhin hadday ahayd cibaadadu inaysanba kaa gudayn ilaa asaga in la helo mooye waxay dhaheen dee naski ma noqonaysaa lanna waxay kutusaysaa shayga cibaadadu inay ku taagnayd rugni weyn u ahaa shardi weyn u ahaa cibaadadu inaysan asaga aasaxaynin ah, asagaa la'aantiis saasaan fiiraynaa wa qaala bacdu mutakalimiin in kaana daalika oo naskiga hadduu yahay mima shay hadduu yahay laa tujziu aysan gudaynin alcibaadatu cibaadadu kaa gudaynin qabla naski intaan la ka hor ilaa bihi asaga in la helo mooye cibaadadoosa asaxaynin kaana daalika naskan laha cibaada in la naskhay bay noqonaysaaba ila shay weyn oo iyadii ka mida oysanba asaxaynin horaan ayaa la tirtira wey sawaan waxaa siman bay dheheen kaana ahaaya jusan sawaan kaana shay u wey jusan qayb ha noqdo oo minha min alcibaadadi kuwa dhegan ha noqdo sida rukuucda iyo sujuudda iyo ataxiyaadka oo kaleba ha noqdo iyo qiraa'adii iyo kaasoo kale waa jusun min alcibaada wey aw munfasilan aw munfasilan canha mid ka soocan oo ka go-an haba noqdo sida tahaaradoo kale sida طahaarado kale iyo qiblada laga jeesta iyo oo shayda cibaadadii ka go-a taasoo kale maa haba noqdo mid ku rab ha noqda kala qaadid male bay ayb wain kaana hadduu yahay mima tulzi cibaadatu cibaadadu miday gudaysa hadduu yahay qabla naski intaan la naskin ka horba cibaadadu waa kaa gudaysay wey haddaadan asaga la imaanin e cibaadadu horeba waa kaa gudaysay wey maca cadamihi asagoo la waayey oon la helin ayay cibaadadu kaa asaxaysay wain kaana mima tujzi cibaadatu cibaadadu inay kaa gudayso oo kaaga filnaanayso qabla naski intaan la naskin asaga weye maca cadamihi asagii oo la waayey haddii cibaadadu kaa asaxaysay waxay dhaheen tusaale waxa weye kal waa inaad istaagto calaa yamiini اlimaami imaamku inaad midig ka istaagto iyo wa tawajuh iyo ducaai tawajuh wajahtu wajhi ladi fatara samaawaati kuwa ayagaa waxay dhaheen haddii la nasakho waxaa weye hadda salaada oo ka asaxaysaa joogitaankoodii joogid la-aantooda salaad mar walba waa asaxaysay marka waxay dhaheen waa shay cibaadadii maxaa la yihahdaa isagoon meesha oolinba ay asaxaysay yoma ashbahahu iyo kuwaas wixii shabaha bay dhaheen lam yakun ma ahaanhaya bay dhaheen lam yakun daalika naskan laha cibaadada in la nasakhay uma ahaanaysa way haddii imaamka tusaale ahaan hadda imaamkeena midig ka istaagto haddaad laba tihiin soo imaamkeena midig ka istaagto ma ahayn haddii la nasakhay dhaheen oo wajahtu wajihaladii la nasakho hee iyo haddii aanba la nasakhinba ood imaamka tusaale bidix ka istaagto salaad waa asaxaysaa khalad baad u samaysa tawajuh haddaad ka tagto salaad waa asaxaysaa laakiin shay sunaad ka tagtay marka waxay dhaheen shayga noocaas haddii la nasakho dee waxay dhaheen naskhintiisa naskadaanti waa isla mid cibaadadin waxba uma dhimaayo cibaadadii lama naskhin baan dhahayna laakiin shay weyn oo cibaadadu asixan haddii eh, la nasakho cibaadada is asixina la-aantiisa uu yahay cibaadada waa la naskhin baan dhahayna kala qaadistaasay leeyihin wax daliilna malow wma ashbaha dalika lam yakun wamaa ashbahahu wax arrintaa shabaa lam yakun dalika naskan lah cibaada in la nasakhay waxay dhaheen ma aha bay dhaheen shiraastii col waa isku radina waa isku caalqaaday wuxuuna ku yidhi waddaliilu calaa ana dalika daalika oo kee ah waxaa la yihahda cibaadada qayb ka mida ah, shari iyo shari midkuu raba noqdo shari waxaa weeye waa nisfi iyo gabal ama shari cibaadadii shari iyo tiir ay lahayd midkuu raba ha noqdee laysa maani binasqin ma aha buu ku yidhi wadaliilu calaa ana dalika laysa binasqin inuusan ahayn waxaa weye cibaadadii kulligood inuusan ahayn waxaa weeye ana albaaqi inta soo hartay min aljumlati duuduubkii guuda cibaadada inta ka soo hartay marka shayda ka mida ah la nasakho ana albaaqi inta soo hartay oo de min acibaada cibaadada intii soo hartay oo min aljumlati duuduubkii guud ee cibaadada ahaa calaa maa kaana calayhi wuxuu ahaaba ku dul sugan yahay we calaa maa kaana calayhi weeye siduu ahaa wey wujuubkii weli ku jira lam yazal kamana suulin wey sidiisii buuna maxaa leeyahay ku dhisan yahay rugni ka mida ama shardi ka mida ama gobol ka mida sida rukuuciis guud habal la nasakhee laakiin salaadda wujuubkeedii waa jira waana taagan yahay welina salaadii waa baaqi inta go'day unbaa go'day salaaddii inta kale waa baaqi waxaa weeye ana albaaqi inta soo hartay oo min aljumlatayn duuduubka cibaadada ka mida calaa maa kaana calayhi lam yazal kama usan suulin sidii uu ahaa kama usan suulin waajib sida buu jiraa cibaadana sida u jirta cibaadana lama nasakhin wey oo falam yejus ma bannaana bu ku yihi marka an yujcala in laga yeelo baaqigii an yujcala baaqigii in laga yeelo mansuukhan mid tirta in laga dhigo jumladii inta ka soo hartayna waa mansuuq id kale raacaysa in la yidhaha oo salaaddii rukni baa laga tirt laga nasakhay shardi baa laga nasakhay iyadoo waa la wasakh in la yidhahda maya sax maaha bu ku yidhi falam yejus ma bannaana an yujcala in laga yeelo baaqiga wey jumlada soo hartay mansuukan mid mansuuqoo la tirtay in laga yeelo ma banaan warkaas saxna maaha kamaa low amara hadduu amrilayo kale wa shaaricu bisawmi wa salaatin buu amray wey tusaale ahaan shaaric baa ah wuxuu yidhi salaadna tukada waajib bayn ku tahay soonna loo imaada waajib bayn ku yahay labada cibaado oo kala duwan waad garanayso soon iyo salaad ayaan lala amray uma intaas kabacdina nasakha axadahuma midkood buu nasakhay wey uma nasakha axadahuma midkood buu nasakhay wey uu tirtira ma dhahaysaa mid haddii la tirtiray kii kale waa la nasakh maya ma dhahaysid wy limaada lann laba cibadan shuqul isku layo taa waxaa la mida salaadda haddii la yihi rukuucdii baa laga nasakhay salaaddii waa jirtaawo haddii la yihi sujuud baa laga nasakhay salaaddii weli waa jirtaawo shay unbaa la naskhay ma ogiye salaaddii waa jirtaa saas inu shiraajku yira nimankaana ku laazimiyo faslu taa marka waxaa weye waa cibaadadii qayb ka mida haddii la nasakho cibaadadii waa jirtaa weeye wax dhibana ma jira wixii la nasakhay nasku u dhacay cibaadadii dad kale waa jirtaa wujuubkiina waa ku haya hadda wuxuu rabaa ziyaada hadii wax lagu kordhiyo rawaa inu ka hadlo muxuuna ku yidhi fa amaa idaa zaada hadduu kordhiyo shaaricu fi lcibaadati wuxuu ku kordhiyey shay-an waxbuu ku kordhiyey wey lam yakun maanay daalika naskan ma ahaanayo tusaale ahaan salaaddii duhuuran afar tukanaynay yaa waxaa la ragcad shanaad baa lagu dara ma dhahaynaa salaaddii afarta ahaan jiray waa la naskay miyaan dhahayna waa la tuuray miyaan dhahayna maya dhihi mayno waxunbaa la soo kordhiyey moogie salaaddii waa la tuuray iyo waa la naskha dhihi mayno ama ida zaada hadduu kordhiyo shaaricu fi cibaadati hayan shaaric cibaado kordhin kare lam yakun dalika naskan ma ahaanayo salaad cibaadadii in la naskay ma ahaanayo wa qaala ahlulciraaq waxay dhaheen nimanka reer ciraaq baa waxay dhaheen waa xanafiyada de ah in kaanat hadday tahay ziyaadatu ziyaadadu hadday tahay tuujibu mid waajibinaysa taqyiira alxukmi almasiida calayh xukumkii wax lagu kordhiyey dushiisa hadday bedelayso oo wax badan ka bedelayso ka iijaabi niyati waa niyada oo kale filwuduu weysada la waajibiyo marka hore tusaale ahaan waa la weysaysan jiray iyadoo uysan niya jirin yaad biyo intaad isku shushubto ismarmariso yaad maxaa la yidhaha salaad iska tukanaysa wey markii dambea waxaa la yidhi weysada waxaa loo shardinahayaa niyo waxay dhaheen mar haddii wuduugii niyo lagu siyaadiyey wuduuga horoo la yaqaanay oo niy niye la-aanta salaadu kaaga asaxaysay weysada kuu asaxaysay waaba la naskho waa la tuuray dhaheen weysadan cusub oo niyada wadatana waa mid cusub oo jadiid halkaas inay ciraaq degeen marka waa niman niman waalan oo la yaabaysa in kaanat ziyaadatu hadday tahay bay tuujibu mid waajiminaysa takhyiir اxukm xukunkii mid doorinaysa almasiid calayh korkiisa wax lagu daray ka iijaabi niyati fi lwudu waa in la waajibiyo niyo la waajibiyey weysada oo kale waxay dhaheen iyo wاtakriibi in qofka la masaafuriyo fi lxaddi zinada wey qofkii zinada maxaa la aanguurka soo marinin oo muxsanka ahayn oo bikriga ahaa in inta la rajmiyo shaabug lagu dhufto haddana magaaladiisa laga masaafuriyo oo gobol kaliya magaalo kale loo diro taa iyada ah kaana naskan u ahaanhayaabad mar hadduu xukunka wax ka bedelay oo dee taqriib ulcaam in qofkii la masaafuriyo niyadiio la waajibiyo meesha taqyiir baa ka dhacayde hawsha waa nasi bay dheheen hawsha ayada waa nasi bay dheheen nimanka ayaga marka saxna maa warka ayaga waxay dheheen wain kaana daalika naskigu hadduu yahay wain kaana hadduu yahay bay dheheen naskiga iyo ziyaado wainka wain kaana ziya wain kaana daalika iyo hadduu yahay alxukm almasiid midka wax lagu kordhinayo fii nasi alqur'aan hadda waxay rabaan inay kala qaadaan xukunka korkiisa wax lagu darhayo hadduu qur'aan ku sugnaa qur'aan kale unbaa wax ku kordhin kara laakiin xadiis wax kuma kordhin karo qiyaasna wax kuma kordhin karo hadduu xukun ku sugnaa xadiis ku sugnaa aaxaada waxay dhaheen qur'aan iyo xadiis mutawaatir waxba ku kordhin karaan wax dhiba male dood kama qabno laakiin haddii aayad qur'aan xukun ayna tusaysay xukunka asagaa waxbaa lagu kordhinayaa ma dhihi kartid allahuma aayad kale inaad keento aayad kale kutusamaan laakiin xadiis baan wataa oo aayaddii wax ku kordhinaya diidna bay dheh sababto isku awood maaha kana waa axaad kana waa mutawaatir waa diiday markaasay dheheen taasuu radinaysa saxna maa warka asaga wain kaana dalika e, masiida calayh hadduu yahay fii nasi اlqur'aani qur'aanka naskiisa hadduu yahay lam yajus ma banaana bay dheheen siyaadasu ma banaana mana asaxayso bikhabari waaxid khabar hal qof uu warinaayo oon mutawaatir ahayn qof iyo labiya waa isla mid mar hadduusan mutawaatir ahayn wax kuma kordhin karay dheheen iyo wlqiyaasi iyo qiyaaskooda qiyaas iyo khabar maxaa la axaadu waxba kuma kordhin karo aayad qur'aana xukunkeeda waxbana kuma soo biirin karay dhehw lanna qur'aanku waa qawi waa qadcin maxaa la yihahdaa mutawaatir buu ku sugan yahay khabar aaxaada xukunkiisa wax ku kordhinaya ku badinaya waa diidnay dheh laakiin aayado hadday aayad wax ku kordhinayso haa waa ogolnahay dheh kala qaadida wax daliila male shiraasina waa radin doona ayib wa qaala bacdu mutakalimiin ba waxay dhaheen in kaanat ziyaadatu shartan hadday tahay fi lmasiidi midka wax lagu kordhinayay shardi ku kordhisay wey ziyaadati racatan ragcad in lagu kordhiyo fi salaati salaadii lagu kordhiyo kaanat naskan bay ahaanaysaa nasakhin cibaadadii la tirtiray ahaanaysaa wain lam takun sharطan sharطan haddaysan ahayn bay dhaheen fi lmasiidi midkii la kordhinay haddaysan shardi u ahayn lam takun naskan naski uma ahaanaysa bay odaana saasay u kala qaadeen odaana saas mutakalimiinta saasay u kala qaadeen laakiin saaxibulxaashiyada waa ujeeda hoos muxuu ka qabanayaa wuxuu leeyay meeshaan shardi iyo shadr in la yidhaahdo waxaad moodaa in la yiraahdo maaa in la yirado shair in la yirahdo saasaa maxaa la yirahdaa haboon buu leeya ayb marka taana hadda isaga wax macnaha mala xoogaa ishkaalka wadaadka wuxuu uga yimi saaxib alxaashiya ishkaalka wuxuu uga yimi wuxuu rabaa shardi iyo shadri inuu kala qaado shadrigu de waa nisi wey shadr masjid alxaram shadrigu waa nisi wey marka wuxuu rabaa shardiga iyo shardiga inuu kala qaado shadri oo nisfi ah iyo gabal ah iyo shardiga inuu kala qaado raba taana waxaa weeye waxba dhib male kala qaadisteedii oo ishkaalka wax macnaa male sababto waxaa weeye wadaadadu shardiga iyo shadriga isku sibay u isticmaalaan oo bimacnaa shadri eh, shardi inuu yahay iyo inuu rugni yahay rugniga waa taqaana taa rukuucu waa rugni salaada ka mida ah. weysaduna waa shardi wey marka shardigii iyo rugnigii bay isku si mararka qaarkood u isticmaalaan limaada waxay ku leeyihiin mar hadduusan shaygu asaxayn shaygan la-aantiis waxaa weeye ama shardi ku magacow ama rugni ku magacow waxa weeye shaygi kuu asixi maayo marka shiraasna taas ku socdaan marka saaxibuxaashiyada hadda hawshaa xoogaa uu ka baraarujinaya hoos wax saas macnaha usii weyn malawo hawshaasun ku baraarugun ayb marka wuxuu yidhi wa qaala bacd mutakalimiin in kaanat ziyaadatu hadday tahay shardan hadday tahay shardi lagu kordhiyey filmasiidi hadday tahay lagu kordhiyey oo tusaale ahaan salaadu markii hore inay bannaanayd oo tusaale ahaan weyse la'aan ama qibladii meeshii laba loo jeedsan karo oysan beytulxaraam qasab ahayn markaasaa waxaa la soo kordhiyey shardi ah weysaysta ama maahane baytulxaraam u jeensada meel kaloo igsaamaad kaga asixmayso hadday shardigu saas yahay ka ziyaadati ragcatin oo kale weeye hadda ziyaadata ragca maxay tahay waa rugni sooma ma shardi waa rugni waa rugni sooma ragcadda in rukuuc lagu soo daro ragcad lagu soo daro afar ragcadood bay duhur ahay markaasaa ragcad dhammaystiran baa lagu soo dara ma shardi baa la soo kordhiyey mise rugni baa la soo kordhiyey rugni baa la soo kordhiyey taasu marka shidaas miaal ku bixinaya ka ziyaadati oo kale wey la kordhi la kordhiye ragcatan la kordhiye fi salaati salaada lagu daro ee kaanad naskhan bay ahaanaysaa bay dheheen cibaadadii o dhan in la nasakhay salaaddii afartayd meesha laga tuuray salaad shana oo cusubna ay timid ayay noqonaysaa salaaddii maqhrib oo saddexda ahayd haddii waxa wey ragcad afraad lagu daro waxay leeyihiin salaaddii makhrib oo la aqoon jiray waa la nasakhay gebi ahaanteed waa la tuuray waxaana timid salaad cusub oo maqhrib oo la yihahda hee afarabaa timid wey mar haddii lagu soo daray ragcad iyo rugni lagu soo daray waa tuurayna intii hore waxba kama jiraan baa leenahay mid cusub baa timid baan ahaynayna warkaas war saxmaa wain lam takun haddaysan ahayn sharan haddaysan ahayn filmasiidi midka wax lagu kordhinahayo oo maana maxaa weeye shay xoogaa dhammaystir ah shay dhammaystir ah wax lagu dhammaystiro iska sunna haddii lagu daray oosan shardi ahayn waxay dhaheen lam takun ma ahaanaysa naskan naski ma ahaanaysay dheheen naski ma ahaanaysa nimanka xanaafta iyo mutaqalimiinta warkaasay dheheen jilaas wuxuu isku radinaya isku xabqaaday wuxuu ku wadaliilu calaa maa qulnaahu wixii annagu aan niri daliilkiisu waxaa weeye oo inaysan nasakid ahayn wax dhibana aysan lahayn waxaa weeye huwa ana naska naskidu huwa arafcu walizaala wey nask horta maxaa la yihahda naska waxaa la yihahdaa alrafcu shayga in la rafciyo meesha laga qaado walizaalatu in la suuriyaa la yihahdaa wa haadaa midkan isagaana lam yurfac lama rafcin buu ku yidhi shay an shay lama rafcin walam yuzil mana usan suulin wey shaaric ma suulin wey shaygu sidii buu u jiraa waxunbaa lagu soo kordhiye maahane laakiin shayga la tirtiray awa salaaddii makrib sidii bay u jirtaa ragcadan baa lagu soo dara salaaddii duur sidii bay u jirtaa ragcadii iyo maxbaa lagu soo dara marka wax meeshii laga rafciye oo laga tuuray ma jire shay unbaa lagu soo biiriyoo lagu soo daray marka wuxuu yihi huwa waxaa weye wadaliilu calaa maa qulnah waxaa weye huwa ana naska tirtiridda sideedaba huwa rafcu walizaalo wey waa in shay la rafciyo meesha laga tuuro waa in laga tirtiro laga baabiyo izaalo wey wa haada midkan asaga oo ziyaadatun calayha shay wax lagu darayna lam yurfac shay-an shay lama rafcin weeye oo walam yuzil mana uusan suulin shay wey shay uu suuliye ma jire shaygi unbaa wax lagu soo daray shay boqol amaxaade sagaashanood haysatay yaa toban lagugu daro boqol baa lagaaga dhigay wey falam yakun daalika naskan naski ma ahaaninbi in shayga wax lagu soo kordhiyo oo lagu soo biiriyo ma ahaanin naski ma ahaanin buu ku yidhi marka ha qaldami buu shiiraas marka nimankii waa la garamay waan runtiisa asaga masalada ku garle ayib baabulqowli halkaas naskigii baa maxaa la yidhaahdaa ku dhammaaday laakiin masale kaloo tatimo ah ayuu kusii darhayaa oo ah shay haddii inta la waajibiyo uusan isaga annagana soo gaarin tusaalaha nebiga calay sala slam waxaa lagu yidhi shaygaas waa waajiba ummadda u sheeg nebigiiun ummadda u sheegin oon dersi bixinin oon shaygaasa ilaahay amray waajibuguya la socda yaa nebigi dib loogala noqdo shaygaa asagaa markaa muxuu noqonayaa taasaa laga hadlayaa ama jibriil baaba loo sheega waxaa leeya nebi maxamed hawshaa gaarsii intuusan gaarsiin nebi axmed soo gaarsiinin yaa jibriil lala hadla waa le la noqo jooji hawsha ayada hawshaa maxay noqonaysaa xukunkii la waajibiyey qadihiisa annaga ma nala ku yeelanhayaa waxaa sidoo kale la rabaa in laga hadlo shay baa la waajibiyey nebiga waaba soo gaarayba nebiga markuu soo gaaray adigii oo jooga magaalo kale ayaa maxaa lii xukunkii oon ku soo gaarin ayaa la nasakhay rasuulkuna tusaalahan waa isaga sii dhaqmaysayba xukunkiina nebiga waa soo gaarin inta adig ku soo gaarin oo waraaq ku soo gaarin oo risaala ku soo gaarin yaa xukunkii lala noqday xukunka marka mansuuka oo saa loo nasakhay e waxaa la yihahdaa adiga xukunkaagu muxuu noqonaya xaalkaagu muxuu noqonayaa taasaa laga hadlay masail noocaasa ah ayaa laga hadlayaa baabulqowli wuxuu baab u yahay qowl in laga hadlo laga warrabo fii sharci man qablana ummadaha annaga naga horreyey sharcigoodii muxuu annaga sharci ma noo yahay ah, iyo wamaa habata wixii sugnaaday fii sharci sharciga ku sugnaaday oo lam yasil aan soo gaarin bilummati ummaddana aan soo gaarin Ah, laba masalo hadda isu kaa dhexgelaya sharcu man qablana xukunkiisu muxuu noqonaya sidoo kale shaygii sharciga ku sugnaaday oo tusaale ahaan nebiga calay sala slam loo waxyooday walam yasil bilumad ummaddana aan soo gaarin oo nebigu dhihin ummadda la imaada asaga ku koobnaa oo inta ummaddii gaarsiin la nasakhay muxuu noqonaya xukunkiisu wey kuwaasaa laga hadlaya kuwaasa laga hadlaya wuxuu ku yidhi ikhtalafa waa iskhilaafeen marka sharc man qablana buu hadda ku hormaraya ikhtalafa waa iskhilaafeen waa ismaan dhaafeen asxaabuna annaga asxaabtanadu shaaficiyada fii sharci man qablana waa isku maandhaafeen calى alaaثa awjuh saddex waji bayna isu khilaafeen asxaab اlwujuh yaa meeshaan ka shaqaysanaysa wujuhdan waxaa weye saddex waji weeye culummada shaaficiyada iyo mujtahidiintu saddex waji bay isugu khilaafeen w fa minhum waxaa ka mida man baa ka mida qaala yiri laysa bisharcin lana sharci noomaa sharaacdii nagu horeysay diintii nabilahi muuse diintii nabilaahi ciise sharci noomaa shuqli kumana niman yiri baa jiro shiraasi taasuna maxaa l rajixi doonaa w wa minhum waxaa ka mida man duul baa ka mida qaala yiri huwa sharcu lanaa sharci buu noo yahay weeye ilaa maa sabata wuxuu sugnaaday moogiye naskhuhu in la tirtiray waxay sugnaata maana sharcigu noo yahay noo yiro ah, shiraasu saasuu waagi hore yuu rajaxi jiray saasuu waagi hore rajaxi jiray weliba kutubtiisa tabsirada iyo sharxu lumaca oo weyn waxaa way saasuu rajaxaa kan hadda aan hayna wuxuu rajaxi doonaa leysa sharci lana buu rajaxi doonaa waxyaalaha kutusaysa marka sharaxa iyo kitaabkan shuqul inaysa isku lahayn bay ka mid tahay lanno hadda masaladu halkan ku rajaxayo cagsigeedu wuxuu ku rajaxaya sharxa ku rajaxaya qolada maxaa la yidhaahdaa ardada ka qoranaysana waxay ku leeyihin markay qowlka kuu sheegayan waxay ku leeyihiin waa qowlka ikhtiyaarka imaamku uu doortay marka labada kitaabkee dambeeyey wey su-aashu marka labada kitaabkee dambeeye kutusay weliba hadda masaladan hadda annaga saan noogu warmay sharxu man qablana iyo shayga maxaa leey wamaa habata fi sharci walam yattasil bilumma wuxuu hormarinahayaa middan hadda dambaysa wuu hormarinahaya sharxa wuxuu hormarinahayaa wamaa abata fi harci walam yatas biumma intuu ka hadlo iyo hadduu haddana sharcun qablanaba gadaal geynaya haddana kitaabkan waa isu cagsi la soco waxyaalaha marka waxay ka mid tahay waxyaalaha kutusaya kitaabku inuusan kitaabka sharax u ahan haysan isku lahayn ayb marka wuxuu kuri wa minhu waxaa ka mid culamada man baa ka mid a qaala yihi huwa sharcun lanaa annaga sharci noo sugnaayo waana midaan halkaana loo badan yahy halkaana qowlkan labada loo badan yahy ilaa maa habata nasquhu wuxuu nasqiisu sugnaatay moogiye sharci annaga aan leenahay buu maxaa leeyahay buu noqonayaa shuruud baana hadda la dejiya shuruudda waxaa ka mid a sharcu man qabla markaad deliishanayso marka koowaad shardiga koaad waxaa weeye allaa yukhaalifa shareicatana horta shareecadana waa inuusan khilaafin hadduu shareecadana waa khilaafo waa tuurayaa dood kama taagin sidoo kale allaa yahbuta naskuhu bisharcina sharciganaga waa inuusan ku sugnaanin in la nasakhay oo la tuuray ina waa tilaabo labaad waa tilaabo labaad shardiga saddexaad waxaa weeye in uu soo arooro madxi iyo ammaan iyo hanaa uu ku soo arooro samayntiisa kabacdina saa looga aamusado waa la ammaanay waaa l ummadihii hore iyo sharciga saasay samayn hawshaasay samayn kabacna waa laga aamusa shib baa laga yiri ta la ammaanay ayaa shib laga yiri ataan idiin soo sheegay maalin hore waataan soo baraarujiyey algulaam qulaamkii yiri meligii oo aniga ima dilaysid allahuma inaad kinaanadaada intaad qaadato ood meel ugu xirtay bismilah inaad tiraahdo birabbi اlqulaam ood saa ugu disha moogiye si kale iguma dilaysid e waaa waaa loo delisaday maaa loo delisaday amaliya istishaadiya loo delisaday amaliya istishaadiya ayaa loo deliilsaday waxaa la mida maxaa la yihahdaa qisatu jurayj waataan soo sheegnay iyadana markii la qabsaday oo sumcadiisii iyo mawliciisii la dumiyey oo balaayo lagu dhigay buu yidhi war bal wiilkii keena markii la keenay wuu ta kelidu ka yaa qulaam man abuuka wey markaasu abig maaa raaci lhanam ayana waatan soomaanan soo marin marka waxaa weeye saasoo kale inuu jurayj muxuu yidhi cunugii markuu su-aal weydiiye aabbaha waaka wuxuu waa ninka ariga raacay waa laga aamusa waxaa weeye marka ninkii ilmaha sheegtaa yuusanba ku dhali meher ahee waa la raacinaya aab u yahay wey il hawsha waa laga aamusay wey qaabka wa loo dalisana waad fahanteen qulaamkii markuu yidhi ima dili karta allahuma inaad tirahda bismillaah maaa birabbi lqulaam inaad tirahda mog ima dili karta markuu yidhi sharc man qablanaa wayaale waa loo delisaday wiilki waa la ammaanay maxaa la yihaha dadka siday maaa la yihaha diinta ku soo galeen waa rumeeyeen maxaa marka camale ishyaaliya saasaa lagu samayn karaa wadaadada maaa l sudan masr sham ciraaq wadaadada noocaas maqrib caalam islami jiro dhan saas maraaw laakiin wadaadadan maxaa la yihahda xijaaj jooga inta badan oo boqortooyinka kuwa hoos nool waa diidan yihiin la socoto wadaadda waa inaad la socoto meelaha la kala degan yahay qoyskii qabiilkii iyo jifadii la kala socoto haddii kale waa qarrimaysaa shee tusaale ahaan mudaharaadka ma la mudaharaadi karaa wadaadada xijaaj degan ma ogola wadaadada dhulkaa kala deganoo caalam islamina waa ogolyihin limaada xijaaj wadaadada jooga maxay u diilayaan boqortooyada inta lagu mudaharado la kala tuuro bay diidayaan marka waa inay dhahaan mamnuuc xaaraan waa inaad fahmaysa sheekh adabka iyo waxyaalaha qaabka u socdan waa inaad fahmaysa marka qolo meelahan ka tegey maxaa la yihahda xijaas iyo tegtegey aan waxba warhaynin ayaa waxay dhaheen nebi maxamed haddee eh, eh, eh, markii la gaala cayday lama soo mudaharaadi karo oo lama soo bixi karo nebiga si loogu hiiliyo war haddaanan mudaharaadin oonaan nebiga u hiilin oonaan soo bixin oonaan muxaadaraad jeedin oonaan tolo ay odhanin intaasaan tari karnaaye ma banaana maxay ta warka asiga muxuu yahay ma garanayaan hawshan waxay ku dhisan tahay iyo waxay ku qotonto iyo wadaadada fadwoonaya meeshay ka keenaan ma garanayaan hawshan waa hawl loo fadwooday oo loo dejiyey boqortooyooyinka hee haddii lagu mudaharooda waa bannaanta la yidhaahdo waxaata boqorkaa la kala tuuraya marka mudaharaad xaaraan wey fil islam aan dhahno hawshan sidaa daraddeed hadda ibn cuthaymiin intuu isku baraanbaraybu wuxuu yidhi haddii boqorku fasaxo waxaa wey waa sharci wey hadduusan ogolayn laa yajuus marka waa garatay ma <laughs> ila tahay waxaa la yidhi ka waran haddii waddan kale tusaalahaan masar ama waddan gaala ama soomaaliya oo kale haddii maxaa la yidhaha mudaharaadka laga ogol yahay oo boqorka iyo dowladda in lagu mudaharaado la ogol yahay oo tusaal dastuurka ay ku jirto oo loo ogol yahay oo markii madaxweyne lagu mudaharaado uu hawsha wax ka bedelay ka waran wuxuu yidhi middaa ama haadaa wuxuu yidhi waa hawl kale wey annaga taas nooma taalo nooma taalo saxo nooma taalo annaga meeshaan aan joogna mamlakadaan aan khusaysan laakiin haddii soomaaliya laga mudaharaadayo oo dowladda culays ugu saarayo oo faransa laga mudaharaaday oo dowladda culays ugu saaray oo dowladdu waxay waday laga celin karo e inta lagu mudaharaado maxaa la yihahdaa baa la kala tuurayaaw laakiin bishardi waa mudaharaadkaas waa inaan shay muxarama lagu samaynayn shay muxarama inan lagu samayn bishardigu shay muxaram haddii mudaharaadka lagu samaynayo lama ogolo lakin mudaharaadku hadduu yahay wax sharciya haddii lagu xaqiijinayo maslaxo hoo la ogolaanayo almuhim waa fahanteen masaladan sharcu man qablana haddii la ammaano oo la daayo o la naashnaal sidaa lagu daayo sharci buu noqonayo shuruudaha iyaga ugu waaweyn wuxuu yidhi minhum culama waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi sharcu ibraahiima alayhi salawaat ullaahi calayhi waxdahu sharcun lanaa duuna hayrihi min alambiyaa culamada wa minhum waxaa ka mida culamada man qaala yidhi sharcu ibraahim nebilah ibraahim khaliiluraxmaan sharcigiisa salawaat ullaahi calayhi salaadii ammaanihi ilahay dushiisa ha ahaadeene waxdahu asaga keligiisa sharcin lanaa asagaa sharci noo noqonahaya bay dheheen duuna hayrihi ay hayr min alambiyaa ambiyada kale ma yeelin shuqulna kumani laakiin ibraahim khaliil waxaa la yidhaha waa abulambiyaa waa abutawxiid waa abul maaa la hawl khataru ku fadhiya marka sharcigiisii sharci noo noqon niman baa halkaasaan ku dhegaynaao ambiyada kale laakiin ma yeelayno niman halkaas maray <laughs> nimanbaa wa min annaasi culamada waxaa ka mida man duul baa ka mida qaala yidhi maaa asxaabulwujuuh shaaficida uu kuu sheegay hadda la soco asxaabulwujuuh uu kuu sheegay saddex saddex buu kuu sheegay minhu man qaala laysa bisharci lana minhu man qaala huwa sharcu lana ilaa ma habata buu ku yidhi ah, ayib min anaas dadka waa kami man baa ka mida qaala yidhi sharcu muusa nabilaahi muuse sharcun lana anaga sharci buu noo yahay wey ilaa maa nuska w lagu naskay moogiye bishariicati ciisa hareicadii ciise nabilahi ciise lagu naskay moogiye salawaat ullaahi calayh w lagu naskay maahana sharci bay noo tahay qolo yiri baa jira ah, isaga laftiisu maxaa dhacay waxay dhiheen ulcasmiu ka mid yahay maxaa l nabillaahi maxamedna waa ku dhowaa waxaa wey marka sharcigiisi waa ogolnahay w hareecada ciisa ay nasakday mawgii wixii kale siduu sharci noogu noqonaya qolaa jiri wa minhum culammada waxaa ka mid ah, man duul baa ka mida ah, qaala yidhi shariicatu ciisa nabiyllaahi ciisa sala allahu calayh wasalam sharcun lanaa wey duuna hayri min alambiyaa nabillahi ciisa sharcigiisi waa ogolnahay sharcigu noo noqonaya bay dhaheen wixii aan la nasakin ambiyada kala sokodooda maxaa dhacay asagii nabiyllaahi moxamed calayh salat slam nebi uma dhexaynin rasuullo uma dhexaynin ale isku dhawaayeen wey marka waan qaadanayna wax aan la nasakin sharci aan ka dhiganayna shiraasi warkaas kuu sheega hawlahaasu daldalay aqwaashaasu dalay kabacdi wuxuu ku yidhi wa qaala shaykhu اlimaamu wanawara lahu dariixahu qabrigiisa allaha nuuriye wa qaala shaykhu اlimaam oo shiraasi hadda la soco dadkii ardada wax ka yeersanayay baa war kale hadda la soco waqaala imaam qaala shaykhu اlimaam wuxuu yihi raximah اllah ilahi hau naxariisto wa nawara allaha nuuriye dariixahu ee qabrahu qabrigiisa dariix iyo qabri waa isku mide allaha nuuriye waladii midkii nasartu aan u gargaaro u hiliyey fi tafsirati kitaabka tafsiro la yihaahdo waxaa weeye ana aljamiica dhammaan kuwaan lasoo sheegay oo dhan ana aljamiica sharcu weeye waxaa lasoo sheegay oo dhan aqwaasha aan kuu sheegay oo dhan meeqa kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan kuwa aan kuu soo sheego dhan waa sharci lanaa weeye ilaa maa habata naskhuhu wixii nasakhidiisu ay sharcigana ku sugnaatay maahane korti sharci noo noqonayaan baan tafsiirada kitaabka la yidhaahdo yaan ugu gargaaray oo ugu hiliyay adilana waan duldhigay saas ku yiri ayib taas waa wixii horreeyey hadda maxaad aaminsanta waladii midkii yasixu asaxaya marka kaasu hadda waa kee midkaas ka waami waa midkii ku yiri waa minhu man qaala huwa sharcu lana ilaa maa habata nasku kaa weeye la soco kaa wey wuxuu ku yiri waladii midkii yasixu asaxaya al'aana hadda weye cinda aniga agtayda anna shay-an wax un oo min daalika kuwaas aan soo sheegay oo dhana laysa bisharci lana sharcina maahu kortii warkaasna waa diiday dhammaan aqwaasa aan sheegay daaqadan ka tuuray buu ijtihaadkaygi waa isbedeley macluumaadkaygi waa isbedeley macrifadaydi waa isbedeshay adilaan helay macluumaad baan helay kabacdina waa ka noqday buu ayb marka middaa hore oo hadda uu sheegahayo oo ah ana aljamiica sharcu lana ilaa maa sabata nasku saasaa sharxana ku qoran harxana taasaa ku qoran tafsir wxu ku qoran harxana maxaa la yirahda ku qoran laakiin kawaa ka duwan waad ujeedaa marka labada kitaab inaysan sharax isu ahayn keebaa dambeeyey hawsha waxay u baahan tahay dood bay u baahan tahay hawsha wuxuu ku yidhi maxaa dhacay daliil maxaa ah wadaliilu calayhi taa daliilkeedu waxaa weeye ana rasuululahi sal rasuulka ilaahay lam yarjic uma noqon fii shayin shay un waxun uma noqon oo min alaxkaami axkaamta ka mida sharci man qablana uma noqon kamana qiilbaarin marka waad garatay ilata nebi maxamed markay masale ku dhegto madhin war sharciga muuse iga fiiriya kii ibraahim iiga fiiriya kii ciise iiga fiiriya kii daa'uud iiga fiiriya sharaaci hore iga baara kabacdi waan ka qiil baaraya xukun waa ku ratibaya nebi maxamed ma dhihin wdaliilu calayh ana rasul lah rsulka ilaahi lam yarjic uma noqon fii shay min alaxkaam uma noqon sharc min qablana uma noqon weye ambiyadii ka horreysay walaa axadun qofna uma noqon weeye de ku cadfantahay walaa axadan min asaxaaba walaa axadun min asaxaaba qof saxaabada ka mida lays kale markaa laga dhigo walaa axadun qof oo min asaxaabana uma noqonin weye ilaa shay in waxun uma noqon min kutubihim kutubtoodii ka midana uma noqon wey ah, walaa axadun min asaxaaba uma noqon ilaa shay min kutubihim ee kutubi maxaa la yihahda ahlalkitaab oo kutub sharx man qablana umay noqon wey marka maxaa le mar haddaan nebi maxamedna u noqono ka qiilbaarin oo axkaam ku sugin saxaaban u noqono ka qiilbaarin he eh, hade maaa le sharci noomaa wey taas halkaa iska dhiraani walaa ilaa khabari man aslama walaa ilaa khabari man qof warkiis iyo xadiidkiisna umaysan noqonin muslimiintu iyo saxaabadu aslama hogaansamay oo islaamka soo galay oo minhu min ahlilkitaab ka midow sharaacida annaga naga horreysa dadkii rumaysnaa oo injiil rumaysnaa oo towraad rumaysnaa ama suxufi ibraahim rumaysnaa oo soo islaamay saxaabadu maydhin war bal keen warkaaga iyo khabarkaaga iyo kutubtaada iyo xadiiskaaga keenoo axkaam baan ku dhisaynaa maydhin saxaabadu laakiin qof haddan ugu soo biiro walaalkeen oo muslim uu noqday diinta nebi axmed buuna hore ka galay wixii uu hore u aaminsanaana daaqadaa laga tuuray mansuuq waa la kala tuuray ayb walaa walaa ilaa khabarin qof khabarkiisa xadiiskiiiyo warkiina umay noqon aslama islaamay oo hoggaansamay oo minhum maxaa la yidhaahdaa min eh, eh, eh, diyaanaat saabiqa wey diinihii horreeyey oo towraad iyo injiil iyo kuwa ka mida looma noqonin weeye walow kaana hadduu yahay bikdaalika harcuman qablana haduu yahay walow kaana dalika harcuman qablana harcan lana hadduu sharci noo yahay labaxasuu way baari lahayn canhu xaggiisa ay wax ka baari lahayn diin bay adilay ka baari lahayn axkaam bay ka biaari lahayn masaa'il bay ka baari lahayn waxbay ku dhisi lahayn warajacuu ilayh waana u noqon lahaayeen marjic lagu kala noqdo oo maxkamadda yaalla oo hee maxaa la yidhaha masaajidda loo yaalla oo qaadigu hayso lagu kala muxuu noqon lahaa laakiin wax lagama baarin loomana noqon lagamana qiil baarin waxkaana laguma dhisin walamaa waktigii buu lam yafcaluu aysan samaynin saxaabo aysan samaynin iyo nebi maxamed alayh slat slam daalika arrinta ay samaynin dalla waa kutusay daalika arrinta oo cadamulbaxiga wuxuu ku tusay calaa maa qulnaah waxa aan niri oo ah inuusan sharcinoo ahayn sharcun qablana duubduub daaqadda ka turub wey diidnay buu shiiraas <laughs> shiiraas warkiisa waa lakin warka asaga waa laga xoog badan yahay warka asaga shiiraas adilada ku waxeeyey waa laga xoog badan yahay saxduna waxaa weye sharcu man qablana waa sharcun lana bishuruuda haddii laga helo sharcun inuu noo noqonayaabo halkaa marka wuxuu ku gebagabeeyey sharcu man laa sharci ahayn buu ku gebagabeeyey lakin raajix caanini sawaabka waxaa weeye waa sharcu lana masaa-ishii hore uu qabay oo ah huwa sharcu lana ilaa maa habata naskhuhu ah, kaas baad maxaa leeyahay saas wada waa saxiix wey saas saxiix wey fasl hadda wuxuu rabaa ziyaadadii bur hadda inuu ka hadlo wuxuu ku yidhi maya maa abata maaa l harci walam yataصil biاlumma wixii sharci ahaan u sugnaaday laakiin ummadda aan soo gaarin ayuu raba hadda inuu ka hadlo maslii labaad bu raba hadda inu ka hadlo wuxuuna ku yidhi maa warada wuxuu soo arooray bihi asagaba asharca sharciga ku soo arooray maa warada bihi wuxuu ku soo aroor asharca sharciga ku soo arooray waxay ahayd in la yidhaahdo maa warada bihi sharcu sharci wuxuu ku soo arooray caynka wuxuu u godaya ma jiraan oo kitaab baalcada iyo baalguduudka gurtu waa isku mid kitaabkan shaqo badan buu bahan in laga qaado wuxuu maa warada wuxuu soo aray biha asagaba asharca sharciga wuxuu ku soo arooray wey aw nazala uu kusoo degay biha asagaba alwaxya waxay ku soo degay calaa rasuulilahi sal rasulka ilahi ku soo degay wey haddii la isku cabsana maa warada bihi sharcu sharci wuxuu ku soo arooray aw nazala uu kusoo degay bihi asagaba alwaxyu waxy uu kusoo degay calaa rasuulilahi sal rasulka ilahi kusoo degay wey ay saa in la maro ayaa fiican maa warada wixii soo arooray biha asagaba asharca sharciga ku soo arooray Ah, harciga w kusoo arooray harcigu kuma soo aroori asaa kusoo arooray la yira ayb aw nazla bihi maxaa la yihah waya waxay kusoo degay wey calaa rasulilah sl rasulka ilah kusoo degay wey marka la isku cadfo oo walam yatasil aan soo gaarin bilummati ummaddan aan soo gaarin walam yatasil bilumma ummadda xukunkii ma soo gaarin oo ummaddu may ogaanin falam yacmaluu bi walam yaclamuu bi mana aysan ogaanin kuma camal falin wey walam yatasil bilumma waxaa laga wadaa lam yaclamuu bihi maysan ogaanin haye walam yacmaluu bihi kumana camal falin wey nebi maxamed xukunku waa soo gaaray laakiin maxaa le umaddu mana ogaan kumana camal falin wey oo min xukmi mubtada in xukm bilaaw awe min xukmi mubtada xukun cusub wey xukun hore u jiray maaha xukun aan annaga hore aanan u haysan oo hadda cusub ayaa nebiga soo gaaray laakiin annaga nama soo gaarin maanan ogaanin kumana aanan camal falin wey oo ama maahane maxaa la yidhaahdaa nusikha maxaa la yidhaha amrun baa la nasakhay wey oo ama maahane nasakha ama nuskha waxaa la nasakhay ama nasakha shaaric wuxuu nasakhay amran kaanu ay ahaayeen calayhi dushiisa baa la naskha wey aw amaah nusqa waa la naskhay amrun baa la naskhay wey kaanuu ahayn saxaabadiiy muslimiintu calayhi dushiisa la naskhay wey xukun cusub yaa nebiga la soo gaarsiiyey annaga laakiin nama soo gaarin kumanaan nacaanfalin ama ma ahana xukun aan hore uga camalfalaynay oon ku dhaqmaynay naskhigiisii iyo naasikhii ayaa nebiga la soo gaarsiiyey annaguna waa iska sii haysanaa waa ku dhaqmaynaa nebigu laakiin waa og yahay adoo joogo magaalo kale ama magaalada qayb ka mida jooga yaa naasikhi nebi maxamed loo keeno kusoo dega wey nebi maxamed marka naasikhi waa hayaa adiga oo magaalada daraf kale ka joogana hee weli waad ku cibaadaysanaysaa waad sii wadaa sharciguna waa mansuuqa hadda la soco maxaa xala tii wax laga hadlayo aw nusikha waxaa la nasay amrun baa la nasqayo kaanuu calay dusha ahaan wey fahal yahbutu ma sugnaanaya daalika hawsha ayada oo naskhiga ah iyo xukunka mubtadaha cusub oo jadiidka ma sugnaanayaa fii xaqi lummati ummadda xaqeeda ma sugnaanaya oo ma la odhanaya xukunkan aad kusii dhaqmaysaan mansuuq buu ahaayo xukun mansuuqaad haysateeno baatil baad kusii dhaqmaysaan ma la odhanayaa oo xukunkii naasika aynu isoo gaarin hee ood ku gaboodfasheenna inaad soo qadaysaano soo celisaan baa laynka rabaa la odhanaya taasuu shiraas ka hadlaya fiihi wajhaan baa ku sugan laba waji baabay ka leeyihin shaaficiyadu laba waji ayay asxaabu ulwujuuh ayay ka qabaan wey laba waji bay ka qabaan min asxaabina waxaa ka mida manduul baa ka mida qaala yidhi inahu yahbutu inahu xukunkaa asagoo mubtada ah ama naskigaasu yahbutu waa sugnaanaya fii xaqi ummati ummadda xaqeeda waa ku sugnaanayaabay dheh rag baa saa yiri woy fain kaana marka cibaadatan hadduu yahay waa kana marka maxaa ka dhalanaya fain kaana cibaadatan hadduu ahaa wajaba alqada in la qadeeya waajibaysa o ha xukunkii ummadda nebi maxamed soo gaaray oo ummadda aan weli soo gaarin kabacdina la celiyey hee maadaama la celiyey xukunkii asagaa in la soo qadayo lanna xukunkii anagoon ku camal falin weli yaa loo noqday dheh marka maxaa weye waa in la qadayay dheh qadana laka raba xataa qadana saarayaba sheekh maba anaan ogaanin inagoon ogaanin cilmi iyo aqoonba u yeelan takliifba nama saarna sheekhu ah, takliif nama saar masalan waxay ku mitaaleen wadaadadu haddii tusaale ahaan ninka guddoomiyaha magaaladan ka ah muqdisha laga soo magacaaba tusaale ahaan isagoo magaaladan guddoomiye ka ah oo fadhiya ayaa madaxweynuhu xafiiska isagoo fadhi waraaq qora naaqdi markuu qoray wuxuu waa casinaya guddoomiyaha magaalada ii jooga ayib nin buu u yeeray raggii shaqaalaha madaxtooyinka ka shaqeyn u waraqdan hala qaado hala geeyo magaalada hala geeyo inuu casilan yahay guddoomiyi waraaqdii toddoba beri saddex beri afar beri bay maxaa la yidhahda naskigii xilka laga qaaday bay qornay asagoo jamcadii hor xilka laga qaaday iyo jamcadii dambe marka waraaqda u timid wax alla wixii xukunoo uu fuliyey oo xil uu magacaabay ama xil ka qaaday taariikhdii isaga maxa xukunka laga qaaday ma la suurtogelinaya ma la meel la marinaya mise lama meel marinayo tusaale ahaan saako xilkii kaa qaada gudoomiye waaxeed baa saako xilki kaa qaada waraaqdii baa timi saalii sheekh jamcadii horaba xilka laga qaade aniga saaka xilliga ma qaadi karti ma la odhanaya mise maadaama aan soo gaarin waraaqdu saaka xukun gudahe waa meel maray xilka waa kaa qaadan yahay sila waa garteen meelada saasaa la isku haya qaadi baa magaaladan joogay xamar baa xilka laga qaada asagoo jooga wixii xukun ahaa oo uu waday toddobadii beri oo uu kala tuuray ee ma la dhahaya wax allaba xukunood riday marka waraaqdan la qoray taariikh ay ku qoran tahay oo dhan waxba kama jiraan dib baa loo burinaya qaadiga cusub oo la magacaabi doona yaa hawsha fulinaya ma la dhahaya maya la dhihi maayo xukunku sidiisu u jiraya waana soconaya waana shaqaynaya guddoomiyu wax alla wuxuu qabtay waxaa way siday ku meel hadduu xilka kaa qaaday daqiiqad ka hor waad qaadan tahay wey soco hore u soco lamaada laanno anigu ima soo gaarin waraaqdu waraaqdu mar haddaysan isoo gaarin xilka waan kaa qaaday waa saan kaa qaaday wey waad tegaysaa wey taasoo kale marka masaaishaasa looga faaidaystaa masaaihaas ku dhiso mawaafiqina yaa ku dhisan lakin waa laga yaaba marka hadda saa u fiiriso inaa istila wax macnaa male mesha waxba maxaa maxaa laga faa'idaya lakin masail baa ku ayib wuxuu yidhi marka waxay ku dhaheen min asxaabina man qaala inahu yahbutu fii xaqi اlummati ummadda xaqeeda waa kuwa ku sugnaanaya istiqraar baa leelay waana qabanay xukun umadda waa qabanayaaw fain kaana cibaadatan hadduu yahay wajaba alqadaau in lasoo qadeeya waajibaysay nimankaasu dhaheen wajaba alqadaau waa waajib in la adeeyo wa minhum waxaa ka mid ah, waa laga xoog badanya nimankaaya wa minhum waxaa ka mid ah, man qaala yidhi laa yajib اlqadaaءu qadama waajiba ayay dheheen xukunku hana qabto sax waan ogolnahay laakiin annagoo weli ku camal falin maadaama nala ka nasakhay nala ka tirtiray la rafciyey waxaydhan qada xagee naga qabanayo hada wa saxiixu qada meesha annaga nooma yaalow qada nooma yaalo oo bimacnaa haddii lagu yidhahdo beri salaad baa waajibka inaad tukato ayadoon waktigii la gaar haddii salaadii lagaa rafciyo ee maxaa l ama salaad tukaa lu yii waktina laguma qaban tusana maxaa lagu yihi salaad baa waajib ku ah inaad tukato saacadna la iima qaban hadda tuko berri tuko sac midna lama waxa lagu yihi salaad baa laga rabaa sheekow la soco salaad baa waajib kuga ah. waxaan idhi samicna waa atacna waan yeela waa tukanaya anigoo weli tukanin e yaa salaad layga rafciyey ma waxa la yidhaha salaad inaad soo qadayso maxaan qadaynaya idinkaa awalna waad igu waajibseen haddana waad igala noqoteen xeel dhalay baan ahayo saasay la macno tahay marka waa minhu waxaa ka mid man qaala laa yajib alqadaa adama waajiba wahuwa saxiix saasaana saxiix fayo weeye maxaa dhacay tusaale iyo daliilku waxaa weeye lianna alqiblata qiblada loo jeensanaya qad xuwilad waa la wareejiyey weeye ila alkacbati kacbada loo warey baytulahi xaraam baa loo wareejiyey weye walxaal ahlu quba dadka quba deganoo magaalada madiina xaafad ka midana yusaluuna ay u tukanayaan ilaa beyt maqdes beytmaqdes iyo maa beyt muqadas maxaa la yiha sham ay u tukanahayaan fa ukbiruu waa loo waramay bidaalika oo naskiga iyo taxwiilka fabiru bidaalika ee taxwiilka loo warramay fabiru waa loo warramay saxaabadii tukanaysay bidaalika oo taxwiilkiia loo warramay wey walxaal hum ayaguna fi salaati salaad weliba ay ku jiraan baa loo warramay wey haye fastadaaruu waa wareegeen hadda saxabada maxay ku camalfalayaan xukun mansuuq ay ku camalfalayaan la soco xukun mansuuqa ah, ayay weli haystaan wey fastadaaruu way wareegeen wey walam yu'maruu macnaha intay ka wareegeen eh, shaam ka wareegeen baytulmaqdis ka wareegeen ayay eh, baytulahi اxaraam ayay u jeesteen wey walam yu'maruu lamana amrin bilicaadati inay soo eh, eh, celiyaha soo qadeeyaan salaadihii baytulmaqdis ay u tukadeen soo qadeeya qalad baad samayseen qibladii shalay baa la bedelay maxaa la yihahda marka khalad baad u tukanayseen salaadii aad tukateen oo dhan intaa nasku idin soo gaara u tukateen soo qadeeya lama ohan qaabka waxba daliisana waad fahanteen maylata ha tusaale ahaan nasku wuxuu nebi maxamed ku soo degay maalin weyn salaat waxaa laleeyahy salaad xadiis qaar baa riwaayaadka salaat اcashiya casar mise duhur yaa nebi maxamed naskigu u yimid markaasuu wuxuu u jeestay beytulxaram u jeestay dad baa marka salaaddii duhurka ama casarkii midkaa tiraahdaba maqribkii iyo ceshihii waxay weli usi tukanayeen he baytulmaqdis usi tukanayeen salaaddii subax fajirkii ayagoo maxaa layaa aamin waaldaadiinta ku haya yaa loo yimi sl war maalintan idinka shala duhurkii yaaba qiblada la bedelay waxaad meesha weli tukanaysaan maxay tahay salaadihii marka ay baytulmaqdis u tukadeen lama dhihin khalad baad ku dhacdeena soo qadeeya oo soo celiya lama orane waxaa wey cafallahu camaa salaf halo socdaa la yidhi sida waxbadalisn markaad faantay bayleta marka qadda ma jiro wey waxayna soo gaaraan ku camalfalaynaa fa ukhbiru waa loo warramay bidaalika oo taxwiilkaa loo warramay walxaal hum ayuna fi salaati salaad ay ku jiraan fastadaaruu way wareegeen weeye walam yu'maruu lamana amrin bilicaadati inay salaadii soo celiyaan bal salaaddii ay u taagnaayeen oo qaybkeeda baytulmaqdis ay u tukadeen lama dhihin midaan hadda aad u taagan tihiin ka noqda hadda min jadiid salaada xirta baytulahi xaraam u xirta salaadana saa kula imaada lama orin laakiin salaadii qaybtii baytulmaqdis loo tukadana waa asaxan qaybtii loo tukaday maxaa l baytulahi xaramna waa tu marka waa hal salaadoo loo tukaday he laba qibli loo kala tukaday la soco ragcaddii loo tukaday baytulmaqdisna waa asaxan tii loo tukaday baytulahi xaraamna he qad asaxad waa asaxday marka waa icaada majhuula minhum bilicaado falow kaana hadduu yahay buu yidhi qad habata mid sugnaaday hadduu yahay maxaa l xukunku fii xaqihim xaqooda in mid ku sugnaaday aduu yahay fii xaqihim daalika hadduu yahay la umiruu waa la amriha bilqadaa'i baa la amri lahaw ah, marka qadana lama amr marka kuma sugnaanin weeye hawshaa kuma sugnaanin nebi maxamed buu xukunku soo gaaray annagana nama soo gaarin hadda nebi maxamed buu ku egya annaga ilaa uu naga soo gaaray fiilada annaga na taabanayso weli nama soo gaari naasiku nebi maxamed buu ku egyahay annaga nama taaban wey walow kaana hadduu yahay qasabata fii xaqihim hadduu yahay daalika hawshaa iyada ah oo naasikha hadduu yahay hawsh kuu sugnaaday dushooda la umiru waxaa la amri lahaa bilqadaa inay soo qadiyaan saladii soo celiyaan baa la amri bimacnaa naasikha nebi maxamed soo gaaray oo in baytullahi alxaraam loo wareego annaga nama soo gaarin mar hadduusana soo gaarin mukalafiin kuma ahin wey wixiis cibaadaan saa kula nimidna waxaa weeye dhib male wayna ansaxaysaa mana lasoo qadaynahayo weye dembina kuma lihinin weeye masalada mahardhadeedu waa intaas weye hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed calaa aalihi waasxaabi ajmaciin